الخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور حرام ayaa wuxuu dib ugu noqday taqliidka lafteeda iyo xaqiiqadeeda waxaa la isku khilaafaa waa intaan ka soo hadlay oo waajibkii iyo xaaraamkii iyo manduubkii iyo makruubi iyo mubaax ee mubaaxu waa axkaam sharciya laakiin alaxkaam takliifiya kuma jiro sida raajikeena ah. laakiin mubaaxu wuu ku jiray qaybaha soo qaadan sababto ah waa min alaxkaam sharciya axkaamta sharciga wuu ku laakiin axkaamta takliifiga ee qowlka raajixa kuma jiro walow qaarkooda ku soo galaan marka takliifka laftiisa baa inoogu sheegay iyo xaqiiqadiisa maadaama axkaamta shantaa ee laga soo hadlay dhammaan dadku aanay wada fulinayn oo aanay markaa ka soo wada baxay qaarkood baa ka caadisaya oo ficilkiiba isbidaacaanaysa ama qaarkood baa ficilka istidaaco u heli lahaa laakiin awooddii caqliga ahayd ee ay ku qaabili lahaayeen ma jirto saas waana dadka qaarkood ku baxaa takliiftan washuudeeda wuxuu yihi marka atakliifu takliiftii iyo shuruudii iyo ka hadlayaan tacriifuhu takliifka tacriifkeedu waa luuqada luuqada dalabu ma ah shay oo la dalba weeyaan fiihi kulfa shay ay kulfa ku jirto ay mashaqa kulfadu waxa weeyaan mashaqa qaarkoodna waxay ka cabiraan ilzaamu maa fiihi kulfa waana isku maca dalabu maa fiihi kulfa in qofka laga dalbo wax mashaqa ku jirto idan mubaax inuu ku baxay baa cabir sababtoo ah mubaax mashaqa kuma jirto ficilkiisa iyo ka tegidiisa waa sawaab agtaa macnaha waa kuu mubax samayntiisa iyo ka tegidiisa marka kulfa iyo takliif maba laakiin qaybihii kale way soo galay ilzaamu maa fiihi kulfana waxa weeyaan qofka oo la laazimiyo shay mushaqa aa mushaqa waxay u soo kajeestaan doodan xagga takliifada inay tahay dalabu maa fiihi mushaqa qofka oo la saaro wax mashaqa leh يكلفه قبل خمسة في أمانة ولاده الفخر يكلفه قوم ما ناوى وإن كان أصغرهم وإن كان أصغرهم موجودا أساسا أنا أكلف عن قوم وكلف الدواء وتركي ضد قوم كيسا ويكون كلفان وحالوا أولي وأنا كريم هذا هذا أو وجود أغير وجود أغير وإن كان أصغرهم موجودا معناه يكون كلفان وحالي أولي حاجة اصطلاح وفي اصطلاح حاجة اصطلاح وحويا تكليف الخطاب بأمر أو نهي صاحب الموضوع انت مكتب وتقول لك مصنف أو تخيير وأنا قول لك حب بني وهي تخيير ده مباح مباح مرة كمجره أحكام التكليف وهي أحكام التكليف إذا سألت تعريف كده بانكوار وطلب ما فيه خلف أو مشقة idan waajibkii manduubkii xaaraamkii iyo makruuh intaba kulfa ku jirto laakiin mubaax de waa adaa ikhtiyaar haddaad samaysiya waa shay uu iskugu kamidkeeyay marka waxa xoog badan inaan lagu soo derin walow khilaafa ku jira oo qolyo bacdu shaaficiya ayaa ku soo daray ili mubaax waa min alaxkaam axkaamta sharciga inuu ku jiriyada laskuma haysto keliya waxa khilaafsanaa nuuciyada وكان كسر هذا المثال حق مرة كسر هذا أكو مباح كذا إنه مباح فيه أقسام تشرع غير موجود وهي شيء قد إنه مباح هي أو كوب ناي أو سمين تيسي كتير أي كل سمين حاجات كفايدة يا قبل الشرع إن على شرعية كفايدة إذا هو كان هو الشرع لكن تكليف هذه لا له لو هو أنت كسيد وقف جوا مشقة كنا تبمس شيء سمين تيسي كان هذا باختيار waxaa la rabaa ishaaq isbilaayini ayaa wuxuu yidhi waa min alaxkaam takliifiya iyo bacd mas-uuliya isagaas ugu mashhuulsano maqaalada laga waana ka ilaha daweyni waa hafgood wahiya hafgatun daahira macnaa kuma jira weli axkaamka takliifiya qaarna wuxu waa axkaamu takliifiya laakiin kama eegeynawna dhinaca mashaqada oo mashaqa kuma jirto laakiin wuxuu axkaamu takliifi u yahay qofkani laleeyahay shaygaa ama samee ama ha samey haddaad samaysay haddaana sameyn waa iskugu mid waa iyo qofkaas ilala khidaabtamaya muna qofkii mukalafka ahaan waa mukalafki way qofkii kale ee isagu axkaamta takliifigaa ka baxay sida majnuunkii iyo sabigii iyo sakraankii iyo saahigii iyo kii kaafilka aha kuwaasi iyaga maa lagula khiطaabtanaya axkaamta sharciga min lagulama khiطaabtana idan takyiirkuna oo min baab اawlى mar haddana wixii kaleba anuna ka ka soo baxay marka cidda lagula khiطaabtamaya waa ayo waa mukalafka maadaamay mukalafka tahay waa min alaxkaam takliifiya dhinacaasan ka eegin ee mashaqa kuma jirto calaa ayi xaal xoog badan inuu ka mid yahay min alaxkaam sharciya laakiin anuu ka mid yahay axkaamta takliifiga siday jamhuur mas-uuliyiin u leeyihin wafi اisilaax xagga isilaaxa alkhiطaabu waa khiaab khiaabka waxaan ka soo ha maxaan ihi tawjiih اkalaami naxw اmukhaaab ama ila mukalaf eh, khiaabka oo loo wajaho qofka mukalafka ayaa khiaabka oona ficaala wanaa waxaa si loola jeedaa ba dhaheen almuqaadalu bihi shaygii lagu hadlay kalaamka laftiisaa loo jeeda hadalka laftiisa ayaa min alkaamil ee takliifiya waa usuuliyiintu say ku tacriifiyaan fuqahaduna waxay waa asarta ama raadka ka dhasha khiaabka raadka ka dhasha calaa ayi xaal khiaab wada garanaya waa khiaab ullahi wa khiaab rasuuli xukunka sharcigii ama ama ka wadciga iyo ka kale labada alkhiaabu waa in lagula khiaabtamo ama alkhiaabu waa khiaab bimrin ay alwaaridi bimri bimri deeramajruku ku tacaluqaya maxduuf taqdiirkiisuna yahay alwaarid alkhiaab waa khiaabka alwaalid u soo aroora biamrin amar oo waxaa qabaa lagu odhanaya ow nahyin ama nah waxaa ka jir ow taqyiir laakiin waxaa qowlkaasi waa marjuud waa laga xoog baday bal saaxibulasr oo rawdaha ihi wuxuu ku daayin biamrin aw nahyin takyiirka kuma soo deego waana sida usuuliyiinta badankoodu u badan yihiin inaan takyiirku aanu ahayn ee axkaamta takliifiga maadaama lagu tacriifiyey maa fiihi kulf oo mashaqo wax mashaqo iyo kulf ay ku jirto takhyiirkuma male kulfo iyo mashaqo alkhidaabu biamri waa khiaab khiaabkaasi marka muxuu noqonaya khiaabullah waxaa kaluu noqonaya khidaabu rasuuli axkaamta takliifiga haggii laga faa'idaysta khiaab baa laga faa'idaysta ijmaacii iyo qiyaaskii iyo kuwii kalena waa ka fasaxday sidee khiaabka u galay bidayadii hore uu soo tilmaamay in iyaguna ay soo galayaan khidaabka oo uu khidaabku markaa shamaysanay oo la odhanaya khidaabka inaan khitaabullaahi ba la odhanay khitaabu sharci in la ydhao si caam ay u noqoto idan qiyaaskii iyo ijmaacii iyo kuwaasiba waa min aladilla sharciya haddana khitaab maaha ama waxaa la odhanayaa ijmaaca laftiisa iyo qiyaaska laftiisa dee waa inuu daliil sharciya haysta idan khitaab ma ku tiirsan yahi marka dhinaca leego waa khiaab ama khitaabu sharci baan odhanayna bu si sharcigii o dhan uu usoo hoos galo oo aanu uga bixin ijmaaci iyo qiyaaskii kuwa khitaabku waa kan soo tilmaanay alkhitaabu biamri ay alwaaridu biamri waa khitaab ku soo aroora amar ee waxaa fuli lowda amarka ah. markaa labadiisii nooc way soo galaya muxuu ahaa amar jaasim ah amarka jaasimka maxaa laga faa'iidaysanaya waajib iyo inuu noqdo ama kayra jaasima muxuu noqonayaa manduubi ow nahyi alkhitaabu waarid binahyi waa waxaa ka teg nahyiguna lagu noqon inuu jaasim yahay oo uu noqdo xaaraam iyo inuu kayra jaasim noqdo oo uu noqdo karaahadiya ama makruuh idan waa intaasu afartii halkaas soo galaya ow takhyiirtaasi qaar baa ku daray laakiin mas-uuliyiintu kuma waafaqsan takhyiirku waa min alaxkaam sharciya laakiin takliifada kuma jiro shuruudu takliif takliifka shuruuddeedii aymankayno idan markuu takliifka inoo soo tacriifiyey oo inuu yahay shay mashaqa ku jirto oo qofka la ilzaamiyo ama lagu kalifo shuruuddu marka takliif ku leeyahay maadaama ayna dhammaan cidda khitaabkuu ku wajahan yahay waa cid gaara sababtoo ah lagama soo lagama wada dhigi karayo oo dad waxa jira khidaabkan baan fahmay oo wax macnaa ay markaa waxa weeyaan uu sameynaya khidaabku aanu jirin sababtoo ahliyadii baa meesha maqan caqligii markaa khidaabku ka qabanayay ayaa meesha ka baxay saas adligeed waa inay kuwaas ku baxa shuruudu markaa takliifku leeyahy litakliifi shuruudun takliifku wuxuu leeyahay shuruud bacduhaa barhkood yarjicu wuxuu u noqdaa ila almukalaf mukalafka laftiisa oo maxkuumu calayhi iyo xukunkuu ku dhacay ayuu u noqdaa wa bacduhaa barkoodna yarjicu wuxuu u noqdaa ila alficli lmukalafi bihi ficilka laysku kalifay ficilka laftiisa ayuu u noqonaya qaar waxay u noqonayaan qofka mukalafka ah ee la kalifay laftiisa qaarna waxay u noqonayaan guri mukalafu bihi oo waa ficilkii laysku kalifay shuruud mukalaf mukalafka shuruuddiisa mkalafka shuruuddiisa an yakuuna caaqila an yafhama اkhiaab waa labadaba an yakuuna caaqilan waa inuu caaqil yahay ku baxay bay an yafhama اkhiaaba khiaabkana waa inuu fahmo halkaana waxaa ku baxaya sabigii iyo majnuunkii waxaan ujeedaa sabigii iyo naaimkii iyo saahigii kuwaasoo dhan ba ku baxay waayo kuwaasi dee waa cuqalaa inkastoo sabigu marka xaalada tamiiska ka horeey aan la odhanay markaa waa weya waa khidaabkuna fahmay dee majnuun la maro marka khidaabkuna fahmay an yakuuna caaqilan majnuunku markaa caaqil maro oo ahliyadii caqliga meesha way ka maqantay kuwan kalena aaliyadii caqliga way hayaan laakiin caqligii waxbaa qabo ama suk oo uu safraansan yahay ama hurdaa jirta oo maba soo jeedo ama waa saahid oo uu halmaansan yahay ama waa naa'im waa kuwaas oo dhan wey ama waa sabi oo ma gaadhinba caqligii ayaan xoogaysanin oon awood yeelin oo wax ku fahmo idan kuwaasna waxa leeyahay xidaabkeena fahmi marka labadaba wax baa ku baxay an yakuuna caaqilan an yafhama alkitaab wabihaadayni shardayni buri labadan shardi yakhruju waxaa baxay asabiyu sabigii uu baxaya waayo sawigu ma fahmayo khitaabka xaalatu tamyiis baa jirtay oo waa xaalad oo waa laga bilaabo toddoba jirka ilaa inta uu qaan gaadhay xaaladaasi waa suurtagal ayuu inooga doonaa in la takliifo sabiga waa xaaladaas waa suurtagal laakiin haddana sharcigu ma kalifin takfiif darti iyo fudaydinta xaaladna khitaabkaba ma fahmayo oo wixii ka horeeya toddoba jirka marka uu qaangaadho wixii ka dambeeya unbuu marka fahamkiisu kaamil noqon wabihaadayni shardayni labadan shardi yakhruju sabiyu waxaa ku baxay buhi sabigii walmajnuunu iyo majnuunkii min ataqliif takliifkii way ka baxayaan oo mukalafiin ma aha majnuunka iyo iyo sabi wa wajhu hada alishtiraac maxaa loogu shardiyayaa axkaamta takliifka oo ah ma dalabu ma fiihi shulka ow muxaba istilaaxeeda u noqday alkhitaabu biamrin aw nahyin aw takhyiir maxaa loogu shardeeya shuruudan oo loo leeyahay waa inuu qofku yahay caaqil waa inuu kitaab sababta waa marka وبhadayni شhardayni ykruج الsabiy والmajnuun min التklif wwجه hada ااشtirاaq shardigani wejigiisu waxa weeye waxaa loogu shardeeya أna muqtada التakliif takliifka muqtadihiisu ama waxa uu keenanaya waa aلطaaca walimtiaal takliifka ma wa kala muqtadihiisu waa maxay iyo dalabkiisu marka shaygaa qabo lagu helo oo amar lagu siiyo ama shaygaa lagaa reebo ee lagu yidhahdo ka joogso muqtadaha iyo waxa uu keenanayo amarkaasi iyo nahyigaasi sow maaha imtiaal inaad shaygii la timaado imtiaalku waa waa adeecidii iyo aaaca waa isku macno aaaca waa ogolaansho aada ogolaato aamirka iyo naahida taanidka iyo shaarica imtisaalna inaad shaygii markaa wuxun aad fuliso oo aad la timaado ulajeedadu waa intaanu muqtadaha takliifkuna waa addaaca walimtisaal daacadii imtisaalkiina waxbaa tasxiixiya oo wanaajiya waa qasadkii u ka odhan doona iyo niyadii waayo haddii kale wuxuu noqon un ficilku ficil mujaradoo qalat oo aanu niyo lahayn ficilku haddaanu niyo lahayna ama qasad aanu lahayn oo ilaahay aanad ku raaligeli lahayn dee wuxuu noqonayaa un ficilaad markaa qabatay wax qiimuu leeyihi ajrina ka heli mayso sababta waxa weya ficilku waa inuu niyada yeesho inama alacmaalu binniya wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diin ikhlaasku waa meesha ku jira walaa tata'ata daacatu daacadiina ma suurtoobayso oo daaca noqon mayso ilaa biqasdi اlimtihaal ilaa aada u qasado imtihaalka qasad waa inuu ku yimide waa inaad ilaahay ku raali gelinaysaa hadafkaagu waa inuu yahay wixii tarkiiba na inaad hesho oo ilaahay dadka ku jeclaysiinayo wixii tarhiibana inaad ka joogsato inaad ciqaabtiisa kaga badbaado jannadiisana aad ku guulaysato waa qasad wuxuu haddaanu qasad lahayn de wuxuu noqonayaa ka ficlu munaafiqiin way samayn jireen ama yuraa'uuna annaas si markaa dadka ay uga badbaadaan oo loo idhaahdo waa mu'miniin laakiin ilaahay ku raali geli mayna camalada qaarkoodna waxay taaga dhacayaan mararka qaarkood si isku sudfaan qofka hadduu camal u sameeyo isagoo lajeedadiisu aanay qasad iyo niyo aanay ahayn ina camalkiisu saxmo imtihaalna ma daacana maa waayo niyadu waa asalka camalka oo marka camalka waxaa asal u ah anniya waalqasd idan daacadiina ma suurtoobayso ilaa inuu qofkii qasad la yimaado ma qasadkiina muxuu u baahan yahay qasadkiina wuxuu u baahan yahay cilmi iyo inuu shaygii qofkani fahmo lagula hadlo idan qasadka ma keeni karo ilaa qof waxaan fahmaya maaha horta waxaan marka lagula khitaabtamo faa'iidadaed ka helaysaa maxay ee waxa weeyaan ma amar waajiba ma ku mustaxaba ma ku adaad ka tirta lagu ciqaabaya ajri aad ka helaysaa intuu leegi qofkii waxa weeyaan wuu ku dadaalaya shaygii markaa faa'iidada idan cilmi baa meeshii jira arrintaasi may ka suurtoobaysaa marka qofkii majnuunka ahaa iyo kii sabiga khitaabka walaa yata-ata qasdigiina ma suurtoobaayo oo qofku shayga niyo uma qabtaa ilaa bilcilmi in meesha cilmi jira maa waa inuu cilmi u leeyahay waxani faa'iidada uu leeyahay waa inuu cilmi u leeyahay walfahmi iyo inuu fahmi qof aan shaygan cilmi u lahayn oo aan fahamsanayn qasad lamaba iman karo oo aan niyadi niyadiina waxay u baahan tahay cilmi inaad cilmi u leedahay shaygan lagula khidaabtamayo iyo inaad fahmayso oo waa inaad fahmaysaa dariiqada lagugula khidaabtamay maqsuudka uu markaa muqaatabka kula hadlaya muqaatabka kula hadlaya uu ka leeyahay amarkan waxaasoo dhan waa inaad fahmayso idan sidaas baa ayuu loogu shardiyayaa fahmu lkhitaab iyo iyo caqliga loogu shardiyaa mukalafka haddaanuu labadaa anuu kitaabka fahmayn ama caqli aanu lahayn de muqtadihii takliifku waa daaca iyo mudda daacadiina qasad bay u baahan tahay iyo niyo niyadiina cilmi bay u baahan tahay iyo fahm shay aanad markaa qofku goortuu shayga niyada gelinaya waa markuu fahmo cilmina ugu leeyahy labadaasina kama suurtoodo qofkii eh, eh, majnuunka ahaa iyo qofkii sabiga ah intaa markuu ka soo hadlay uu inoo tilmaamay in shuruudda takliifku ay tahay labadaa shardi labadaa shardina ay ku laba sinfi oo dadka ka mida ah. ayaa halkan uu leeyahay ama wujuubu sakaad wuxuu markaa uu tilmaamayaa in masalada khilaaf uu ku jiro oo ictiraad meesha ku soo arooray ayuu ka jawaabaya oo qarsoon laakiin aanu tilmaamin isago kutubta usuulifiqigana jira oo qolyaha qaarkood bacdi mas-uuliyiin sida ibnu barhaan iyo ayaa waxay idhaahdeen waa mukalaf samiga iyo iyo majnuunku labaduba markii la yidhi maxay mukalaf ku yihiinna waxay idhaahdeen waata axkaamta sharciga qaarkood laga rabo sida tusaale ahaan haddii qofkii majnuunka ahaa uu maal baabi'iyo ama ilmihii samiga ahaa hadduu waxbi'iyo oo itlaaf uu sameeyo waa ka qaraameedkii laga rabo shaygaasi ama ha noqdo ee wixii markaa wuxuu mutlafaadka ahaa oo arshiga lahaa markaa waxa weeyaan laga qaadaya qaraamaadka lagu xukumayo ama ha noqdo qaab min baab jinaayad oo ha geysto qof gacan ha u geysto waa ka laga qaaday inu leeyahay wixii bixi hadduu shay baabi'iyo oo uu markaa waxa weya alaab jejebiyo waa kala leeyahay bixi wahaakada ee ilmaha sabiga ah hadduu hanti leeyahay qofka majnuunkii hadduu hanti leeyahay waa uu dhaxal ku helay oo sekadii ay gaadho waa tala sekadii bih ee maalkii sekada laga qaaday idan waxaasoo dhanna waa takliif bay dhahay waxaasoo dhanna waa takliif marka taasaa laga jawaabaya waxaa la leeyahay arrintaasi ma aha min baabi takliif min baabi takliif ma aha ee waxa weeyaan waa rabd alaxkaam biasbaabiha axkaamta oo lagu xidhayo asbaabteeda ama waxay idhahdeen waa min baabi alaxkaam alwadciya axkaamta wadcigii way la soo socotaa axkaamta wadcigii iyadu way ka duwan tahay tan kale ee takliifka waxa weeyaan shuruud iyo asbaab iyo cilal sharcigu uu dejiyo oo axkaamta waxaa lagu xidhayaa asbaabtii waxaa la odhanayaa haddii maalku uu gaadho nisaab hadduu maalku nisaab gaadho ha laga bixiyo sekada biqadi nadri qofkii maal xalaha iyun la eegin lamajnuunba masabiba xaggaa lama eegin waayo axkaam baa la dejinaya asbaab asbaabta haddii xukunkii xukun baa ka ratib maayo mar kasta oo sababtaa la helo xukunkiina waa la helaya tiyoon la eegaynin qofkii sababtani ku dhacay haddii qofku uu waxbi'iyo ama maal uu baabi'iyo waa inuu bixiyaa qaraamadii maalkaasi shaksigaasi sharcigu ma eegayo cudurba shayba macaaqibba taasi waa min baab axkaam alwadci oo waynoo soo socoto haddiiba ka maalku uu sake gaadho waa in laga bixiya hadduu qof dhinto waxaa dhaxlaaya baa i waalidkiisa waalidkiisaa dhaxlay waalidka hadduu majnuubayao ama usabi kaabuu dhaxlay marka taasi ma aha min baabi takliif asbaab wey oo lagu xidhay axkaam sababtaa qof kasta oo ku dhaca xukunkii uu kala tegmay waana min baab ilcadaala sababtoo haddii la idhahdo qofkii majnuunka ahaa iyo qofkii sabiga ahaa hadday waxgeystaan iyaga yaan lagu xukumi wax qalaamaan oo maalkooda yaan sake laga qaadin cadaalad ma noqonayso maalkii waxaa ku tacalluqay ee waxa weyan waa ku xidhiidhsan dadkii fuqarada ahaa xaqu qofkani uu dhibaatada u geystay dee shaygiisii waa inoo magdhab markaa taasi waa min baabi taxqiiq ilcadaala takliif laakiin maaha haddii la idhaahdo naskani ku xidhay sababta iyo axkaamta isku xidhay muna khidaab ahayn muna khidaab ku yimid khidaab ku yimid ha laakiin isaga kuma wajina khidaabkaasina isaga uma jeedo wuxuu la hadlayaa qofkii weligiis ahaa qofkii weligiis ahaa buu lahaa khidaab idan isagu mukallaf maaha ama in maalkii siisaka laga qaado wixii uu bixiyey in khanaamaad laga qaada waa rabdulaxkaam biasbaabi qofka maal baa bixiya ha khanaamo ha bixiyo idan mar kasta oo itlaafkii la helo iyo baabi'intii waa sabab sooma maxaa ka ratibmaya xukunkii baa ka ratibmaya qofkamaa la eegayaa marka ficilkaa ku dhacaysa mid lama eegay masabiba ma majnuunba ma caaqilba ma aha waayo masaladaydu ma qusaysa arrintaas waa axkaam la dejiyey waa asbaab la dejiyey oo lagu xidhay axkaam kulamaa wujida sabab mar kastoo sababtii la helo wujida xukm xukunkiina waa la helaya idaa balaqa almaalu annisaab maalku hadduu nisaab gaadho wajabad calayhi sakaat idan maalkaasi yaale cidday doonaa yaa khidaabka markaa naska ku yimidda inuu khidaab yasha kuma jirin isaga kuma wajabna ee weligiisii idi weligiis aha ayuu ku wajabay amaa wujuubu sakada sakada waajibnimada ay maalkiisa ku waajibtay qofka majnuunkaha iyo qofka sabiirka waalkhanaamaat iyo khanaamaadka khanaamaadku waa magdhowga waa wax kasta oo la magdhabo oo qofku uu baabi'iyo oo uu dhib gaadhsiiyo iyo waalkhanaamaatu khanaamaadka amaa wujuubu sakaati sakada waajibnimadeeda iyo waalkhanaamaati khanaamaadka waajibnimadeeda ee wujuubu khanaamaat ee labadaasi oo fii maali sabiyi sabiga maalkiisa ku waajibay sakada ku waajibtay iyo kharaamaadka ku waajibay iyo walmajnuuni majnuun falaysa litakliifihimaa ma aha inay yihiin mukalafiin ujeedadu sidaa maaha wainamaa huwa waxa weeyaan min qabiili rabdi alaxkaami axkaamta oo lagu xidho biasbaabihaa asbaabteeda waa axkaamtii oo asbaabteedii lagu xidhay bimacnaa waxa weeyaan waa min baabi axkaami wadciya axkaamta wadcigii way noo soo saartay sababtii baa ku jira shardigii baa ku jira waxa weeyaan ciladii maanicii casiimadii ruqsadii kuwaasoo dhan waxay ku iman doonaan axkaamu wadciya waa min baabi axkaami wadciya axkaamta wadcigiihina asbaab iyo shuruud la dejiye weeye oo mar kasta oo shardigii la helo waa in markaa waxa weya xukunkii laha marka ciladii la helo waa in xukunkii lagu xidhay markaa taasi waa min baab ilaxkaam ilwadii ee maaha takliif maaha min qabiili rabdi laxkaam biasbaabihaa lamana eegaayo qofka faacilka ah qof kasta oo sababtaasi la yimaado oo soo gala xukunkii lagu xidhayna uu ka ratibmay haddii la idhahdo khiaab bay ku timidna khiaabku wuxuu ku jeedaa baa odhanaya weligiisa failaa falilaafu itlaaf uu baabi'iyo maal wa milku nisaab iyo nisaabka milkigiisu itlaafku waa maxay waa baabi'intii qof baa maal marka haleena itlaaf baa itlaafka maxaa ka ratib hareena milku nisaabkana maxaa ka ratib maaya dafcu sakaati sakadiinu falitlaafu itlaaf iyo wa milku nisaab inuu maalku nisaabkiisii gaadho milkigii oo nisaabkii gaadho milku nisaab labadaasi sababun waxay sabab u yihiin waa sabab labadaas idi wuxuu nihi waa min qabiili rabdi اaxkaami biasbaabi marka sababtii la helo maxaa kala tilmaayo xukunkii lagu helo qofkii lama eegaayo markaa ama milkigan lahaa nisaabka ma midiga nisaabka gaadhay ciddii lahayd lama eegayo masada mise waa majnuun waxaa kaloo la eegayni ciddii itlaaf ka geysatay falitlaafu wa milku nisaab sababun lihubuuti haadihi alxuquuq xuquuqdani sugnaanshaheega ayay sabab u tahay mar kasta oo milku nisaab la helo maalkii maxaa ku waajibayaa la odhanayaa sako mar kastoo itlaafku yimaadana waxaa waajibaya qaraamaadkii لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما المذهب الواجد بالقوة قوة بالفعل الماضي وبالقوة waxaa loola jeedaa qofkani majnuunka iyo kan sabiga waxa khidaabku aan loo wajahaynin keliyaad waa marka ay ku jiraan kana uu xaala sabinimo uu ku jiro kana xaala junuun miyaanay suurtoobin kana uu so inuu qaan gaadho oo uu ku noqdo markaa mufiyeel u ah khitaabka kana inuu junuunkii intuu ka kodo uu ifaaqo oo markaa waxa uu noqdo qof caaqil ah. khitaabkii markaa muu kusoo noqonayn takliifiga uu saarin idan iminka waxaa lagula khitaabtamayaa waa bilquwa ee bilficli xaaladan iminka ay ku jiraan khitaab lagulama khitaabtamayo khitaabka sharciga iyagooma wajahan mukalafiinna maaha waa xaaladaa uu kana sabiga yahay kana uu majnuun hadduu ilmihii qaangaado majnuunkiina uu markaa waxa weeyaan uu caqligiisa uu soo noqdo takliifkii uu qabsanaya idan imika waa mukalafiin baa laodhanayaa bilquwa laa bilficl ficilka waxaa mukalafun bilficli waa qofka hadda takliifka uu haysto hadda qofka takliifka sa shuruuddiisa ay dhamaystiranta qofka sabiga iyo qofka majnuunkaana waa mukalafun bilquwa xaaladda imika uu ku jiro mukalafka kan haddii caqligiisuu soo noqda kana uu aqwaan gaadho wuu soo noqonaya markaa takliifku loogu saaray oo bilquway bilficila sida almutakalim bilquwa oo kale almutakalimu bilficl iminka qofka hadlaya waa mutakalimu bilficl oo alaanka ku hadalkiiwa ama qofka aamusan wuxuu noqonaya almutakalimu bilquwa goortuu doono u hadli karaa walow imika hadalku yaanu markaa unu ku taagnaan marka wuxuu yidhi arrintaasi isaabka iyo itlaabka waxay sabab u yihiin lihubuuti haadihi اxuquuq xuquuqdan inay ku sugnaatay fii dimatihimaa dimadooday saarantahay xuquuqdan bilquwati biwad maaha bilficl wاlkhiaabu khiaabkuna liweliyihimaa weligoodu ku wajahiye kamaa yukaadabu sida loola khiaabtamayo saaxibu اlbahiimati qofka saaxibu اlbahiimaha oo m xayawaan markaa iyo aan hadlaynin oo bahiimeah sida geeli iyo lo-da iyo wixii la mida ah, saaxibulbahiimaha sida loola khidaartamo fii damaani maa hayga fii damaani maa shay mandarijii atlafadu ay baabi'isay lagula khidaartamo oo haddii daabadiisii wax baabi'iso tafriidkana isaga uu xaggiisa ka yimidey waayo haddii kale waxaa la khilaafaya xadiiskii ahaa walcajmaa dubaad in shayga markaa cajmaha ah ee xayawaanka ah inay waxa ay beisaa uu yahay jubaal macnaha hadir bilaash ba laguma leh laakiin waa markuuna qofku ku gabood fahmi oo shuruud iyo quyuud baa ku xidhan xadiiskaasi ee idlaaqiisa lama qaadin daabadu waxa ay beiso marka tafriidka iyo gaboodfalku xaggaaga uu ka yimaado adaa lagugu leeyahay wixii ay baabiiso tusaale ahaan iyadoo dadka laynaysa oo dhibaato geys geynaysa ayaad markaa suuqi ku soo deysa marka taasoo kale wuuu yihahdaa tafriidku xaggaa u gey habeenkii oo kale waa inaad xidha waad sii daysay kabacdi dad bay wax ka cuntay ama qof bay dhibaato gaadhsiisay waa lagugu leeyay marka waa marka tafriidku xaggaaga uu ka yimaad ama marka un tafriidku xaggaaga ka imanin waxay geysataa waxba laguma dhig oka xadiisku waa alcajmaa jubaal waxba laguma waa bilaash waa hadi haddaad adu saaran tahay laakiin oo ay gaadiidku u ahayd taasi iyada waa gaar oo masalo ka gaara taasi waayo taaduu hataa waxa weeyaan adiga ayaa ba shaygii mubaashar ahaan u weri marka taa xukunkeedu waa gaar dad adu saaran tahay daabada sida baabuurka iyo neefkii geelah iyo waxa weeyaan wixii la midka ah, oo iyo faraskii oo qof uu dul maro oo furda ama uu dhibaato gaadhsiiyo taa iyada waa ijmaacba waxa weyaan in aad bixinayso sababtoo ah waxa weye adaa de adaaba sahra adaaba mubaashira marka oo ficilkooda laakiin markii guudadeeda ku geysad waa markaa marka loo kala saaraya inaad aduu tafriid samaysay ood xadgudub aad xaggaaga u ka yimid iyo inaad xadgudubku xaggaaga ka yimid marka xadiiska alcajmaa jubaar waxay idhahdeen jumhuurtu maaha idlaaqiisa lama qaadanayo quyuud buu leeyay quyuuddaasi waxa weeyaan waa inaan gaboodfalku xaggaaga ka yimin markaas waxa weeyaan ma magdhabayso haddii kale waad magdhabayso markaa khitaabku wuxuu ku socdaa qofka samiga ah iyo qofka majnuunka ah khitaabkani asbaabta iyo isku xidhaya axkaamta ide waa khitaab eh iyaga kuma socdo ee waxa uu ku socdaa qofkii weligood ah sida loola khitaabtamayo saaxiibulbahiimati qofka saaxiibulbahiimaha ah idan bahiimadii waxay itlaafayso xaggaagana ay gaboodfadda u ka yimaado waa tan aad bixinaysa adaa bixinayo waayo bahiimadii iyadu waxa weeyaan waa xataa waxa weeyaan mukalafu bilquwa ma oo lagama sugeeban inu mukalaf ay noqon kuwan kale waa mukalafu bilquwa hadhow takliifku markaa uu fuuli doona marka kannaw markaa caqligiisa uu soo noqdo kanna waxa weeyaan uu qaangaaro haddana waxaa lala khidaabtamaya saaxibuulbahiimaha ayuu ku wajahan yahay khidaab kuwanna waa sida xaaladaa laakiin iyagu waa xaalada aanay mukalafiin ahayn hadhow iyaga khitaabka iyagu qabsanay laakiin bahimada marnaba iyada ma noqonayso waxa weeye khitaabku marnaba iyada xaggeeda ma wajaha oo ma aha mukalafun bilficl iyo mukalafun bilquwa midna kamaa yuqaadabu saaxibulbahiimati sida lagula khiaabtamayo ee nasku ugula khiaabtamayo saaxibulbahiimaha fii damaani maa ahlafathu waxa ay baabi'iso ee ay markaa waxa weeyaan xumayso bahiimadu damaankiisa iyo magdhowgiisa oo oh, saaxibu bahiima ayaa magacaabay eh, wuxuu markaa inta inoo raaciyey waa ama sabiylmumayis weye sabigu sababta uu uga baxay takliif wuxuu ahaa khitaabka ayaanu fahmayey oo saas mah an yakuuna caaqilan an yafhama alkhitaab in sabigii qaar khitaabkii fahmaa jira waa go-aan oo laba kun mayska yihi wixii xunoo dhan u garanaya oo toddoba jir laga bilaabo ilaa iyo intuu qaan gaadhaya salaaddu in ajrigeeda u garanaya inuu ilaahay ukelifay u garanaya in markaa waxa weyan cibaaday tahay waxaasoo dhan u fahmaya bal casharo dhammadoo loo dhigaabo marka kaasi haddana mukalaf ma aha marka waxa weeye wuxuu yidhi inoo sheegi doonaa in caqliga iyo insaanku tadriijiyan iyo yar yar buu u koraa marka xaalad ilaahay wuxuu ugu talagalay caqligu kamaalkiisa uu gaadhayo xagga marka taqiifka xaaladaasina calaamad bay leedahay marka calaamaddaa ilaa uu gaadhaayo waa takfiif laga fudaydiyey ee waxa weeyaan axkaamta walow haba fahmabe laakiin markuu xadkaa gaadho waa calaamad intan kale waxaaba suurtagala ah, isagoo toddoba jira ama sideed jira inuu ka caqli bato ku labaatan jira oo ka fahmato ayaa suurtagala laakiin dadkii taa kama siin oo waa aflaaq gaaro laakiin dadka mucdamkooda iyo haalibkooda xilliga caqligiisu markaa waxa weeyaan uu kaamil noqonaya waa xilligaa sharcigu uu takliifka saara inta ka horaysa caqligii uu qarsoonyahay waa khafi lama ogaan karo tadwiijiyana wuu soo koraya maadaama ay sidaa tahay waa laga khafiifiyey takliifka ilaa uu gaadhaayo xadkii loogu talagalay xadkaasina calaamad uu lehay waana siday jumhuurtu qabaan ama xanaabiladu waxay leeyihiin mumayisku waa mukalaf bacdu xanaabil saas qof hadduu mumayis yahay oo eh, sinu tamyiis uu gaadho waa mukalaf bay yahay oo waxay soo deliishadeen xadiiskii ahaa muruu awlaada kunti laakiin waxaa laleeyahay mukalaf ma aha muruu awlaada kun khitaabka ku socdaa waa weliyulamr qofkii markaa waxa weya awliyaa ulumuur waa kuwii markaa waxa weya eh, aabihii iyo dadkii waalidkiisa ahaa ee mas-uulka ka ahaa ayaa lala khiaabtay l salaada amra markay toddoba jir gaadhaan todoba jir markay gaadhaan ku qaraac oo xataa todoba jir maaha muran laakiin khiaabkaasi wuxuu ku wajahan yahay waxa weeyaan qofkii markaa waxa weyaan weligiisa ahaa ama isagu hadduu ka tego ciqaab markaa male sababtoo mukalafba ah. ma wuxuu markaa halka inoogu tilmaamay sabiga mumayiska ah waa suurtagal in takliif la saaro oo mukalaf u noqdo waayo khidaabki uu fahmaya idan shardigu wuxuu a inuu khidaabki khidaabki inuu fahmaya laakin waa min baabi takfiif ilaa xadka uu gaadhaayo markaa loogu talagalo caqligiisu uu kaamil noqon wa ama sabiyu lmumayis sabiga mumayiska fatakliifuhu mumkin takliifkiisu waa suurtagal waayo khidaabki uu fahmayaa laakina sharca sharcigu xadda canhu takliif takliifka wuu ka dhigay waa uu ka dejiyey ma saariyo takfiifan liajli takfiif fudaydin darteed laga fudaydinayo isaga ayaa laga fudaydinayaa wakadalika weligiisa takfiifan licusri lwuquufi waxaa culus oo adag alwuquufu isdultaag la isdultaago cala alxadi aladii xadka yafhamu fiihi alkhitaaba khitaabka uu ku fahmaayo waayo caqliguu qarsoon yahay qarsoodi baa ku jirta dadkiina isku mid maaha waa suurtagal isagoo yar inuu ka eh, faham bato kii weyna laakiin arrintaasi dadka iskaga mid ah, maadaama ay taasi jirto oo cuslina uu ku jiro goormuu fahamka khitaabka si toosa ah u fahmaya maadaama cusrigaasi ku jiro waa suurtagal isagoo toddoba jir inuuna fahmina waa laga yaabo ka isku mid maaha idan xad baa likarti xad kama dambaysa oo caqligiisu uu islaana licusri lwuquufi cala alxaddi aladii xadka yafhamu fiihi alkhitaaba khitaabka ku fahmaya xadkaasi in taagaa cusri ku jira fajacala wuxuu ka yeelay markaa shaaricu takliifahu takliifkiisa waxa uu ka yeelay cinda alcalaamati aahirati calaamada daahirka ee muuqata marka la gaadho wahiya albuluuqu waana buluuqa intaa inta ka horaysa haba fahmaba khitaabkii laakiin waxa weeyaan isku mid ma maraaxil kala duwan kala duwanaanshahaasi wuxuu keenaya inaanay isku fahan ahayn laakiin xad ay ka wada sugan yihiin baa jira xadkaa markay gaadhaan ayaa lagu xidhay xadkaasi markaa waa calaamaadkii buluuq calaamaadka buluuquna waa afar saddex raggay aasku yihiin midna haweeneyda ayaa la dhigay oo waxa weeyaan ay ixtilaam uu ixtilaamo uu qaangaadho buluuq hamsata cashara sano an toban jir inay daadiisu gaadho iyo inbaad rucaan ama toddoba jir laga bilaabo ilaa calaamaadkii buluuqa lagu arkaayo intaa inta ka dhaxaysa waa mumayis baa la idhahdaa waxa waa mumayis waxuu kala soocaya kala garanaya oo khitaabkii mufahmaa laga yaabo haddana mukallaf maaha qowlka raajika ah. walow xanaabilada ee aqwaal ka mid ah ay dhahdaan waa mukallaf bay dhahdaan khitaab kasta oo xaaladaa isaga ku soo aroorana weligiisaa lala hadlaya sida murwa awlaadakum iyo welilaba ayaa ayaa markaa loo jeedin calaamada daahirkiina waa intaas wakharaja waxaa ku baxay uli bishtiraanin fahmi inuu khidaabka fahmo waxaa ku baxay filmukalafi qofka mukalafka ah shardiyad loo shardiyo inuu fahmo khidaabka aydan mar labaad u noqonaya waxaa ku baxay kolka hore wuxuu ka saaray majnuunkii iyo iyo sabigii kuwo kalaa jira oo ku baxaya ishtiraadka la shardiyey ishtiraadi fahmi in fahmi loo shardiyey khitaabka uu fahmo fil mukalafi qofka mukalaf mukalafka in loo shardiyo inuu fahmo khitaabka waxaa kaloo ku baxay aydan annaa'imu qofkii hurday naa'imku xaaladaa uu hurdo mukalaf maaha sababtoo ma fahmayo khitaabka waktigii salaadda way aqimi salaata liduluuki shams xilligina uu taaganya wuu hurdaa in waxa weya xaaladan mukallafku wasaaniy isaga kii halmaansana salaaddii baa taagan baa la tukanay wuu fadhiyaa caqligii baa meel kala haysta waa saahi baa la markaa kaasina waa lagu maray sababta waxa weeyaan khitaabkii xaaladdan uu taagan yahay lagula khidaabtamayo inuu salaadaa tukado laakiin waxa weeya waa saahi uu halmaansan yahay wasakraan kii isaguna markaa sakraansanaa xaaladdaa uu sakraannimada ku jiro ma aha mukallaf alladii laa yacqilu laakiin sakraadki wuxuu yidhi alladidu waxay sii doon tahay sakraanka kuwa kale maaha oo sakradda ayaa kala duwan waa laga yaabaa in muqadamaatu sak ay markaa uu ku jiro laakiin uu fahmayo kitaabka kaas ma soo kale laakiin markuu caqligii tamaaman meesha uga baxo xaaladdaa markuu gaadho maaha marka wuxuu ihi sakraanka alladii kaasoo laa yacqilu caqligiisu oo markaan waxba waxaweyaan fahmi fainahum kuwaasi ayru mukalafiin mukalafiin ayrkood ma markaa waxay mukalafiin ma aha intaasi waa naa'imkii iyo saahigii iyo sakraankii sakraanka naa'imka iyo saahiga khilaaf kama taagna sakraanka laakiin khilaaf baa ka taagan oo xanafiyada iyo bacdu xanaabila waxay leeyihiin waa mukalaf waa mukalaf laakiin qowlka raajixa iyo jumhuur mas-uuliyiina markaa ay ku tegeen waxaa weeye inaanu mukalafin saxraan ah. fii xaali sufr waa xaaladda uu safraansan yahay fa inahum gayru mukalafiina mukalafiin maa fii haadihi alaxwaali axwaasha ay ku jiraan waa licadami fahmi kitaabkii bayna fahmi halkan amaa hubuuti axkaami afcaalihim waa isla eh, ictiraad ku jiri un kii hore unba halkana imanay ictiraadkii xagg hore ku jiray wuxuu ahaa ilmaha sidiga iyo qofka majnuunkaa wixii ay biliyeen waa laga qaadaya qaraameedka ama jinaayaha noqdo ama waxyaalo kaloo muxdafada maalkooda waxa ku waajibay sado waxaa la yidhi markaa taasi waa min baabi rabbi asbaab iyo axkaam xukun iyo sabab la isku xidhin sababtaa wixiisoo hoos gala xukunkii wuu ku waajibay ama ha noqdo qof ehelu ah in lala khitaabto ama yaanu noqon khitaabkuna weligoodu ku wajaha halkan markaa qofkii isagana naaimka isagoo huduwa oo suurtagal isagoo hud intuu iska riyooda nin baxo u isbaabi'iyo amuu markaa waxa weyaan ama uu qof markaa w khuluf ugu maa laga qaadin marka wixii uu biyey waa laga qaadi waa naaimo markaa mukalaf maamaa la odhanaya maya e e, waa e. sidii sabiga qofkii markaa saahiga ahaa isaguna hadduu markaa imilaad sameeyo waa lagu leeyahay waxa weeyaan halkii dalaamaad sakraankii sidoo kale marka kaas min baabi takliif baa kumay jawaabtii ku hore lagaga jawaabay munba lagaga jawaabaya waa min baabi rabdi axkaam biasbaabiha qofka wax itilaafiyaa itilaafiga qaraamadeeda ha bixiyo qawaacidda guuda sharcigaas ladiisa idan qof kasta oo itlaaf sameeya ha noqdo mukalafa ama kayra mukalafa waa lagu leeyahay qaraamada ama hubuuti axkaami afcaalihi afcaashooda afcaasha axkaamteeda sugnaanshaha ay sugan tahay axkaamtaas oo min alhalaamaati halaamaat iyo wa dalaaqi sakraan kastotaa khilaaf xooga ka taagan yahay sakraanka dalaaqiisa fulitaanka uu fulaya hadduu iha haweenadeedii waad furan tahay ku idhahdo isagoo sakraana ee wuxuu weyaan wuu fulayaa bay dalaaqi waayo waa min baabi laxkaami wadixiya wa dalaaqi sakraan qofkii sakraanka ahaa dalaaqiisa dalaaqaasi nufuudka uu fulaya iyo wixii khalaamaada ee uu fidiyo markuu waajibka uu ku waajibay arshigeen falaysa litaqliifihim waa sidii lagaga jawaabo majnuunka iyo ma aha olajeedadu inay yihiin muqalafiin bal huwa min qabiili rabdi axkaami waa axkaamtii oo lagu xidhay biasbaabi maa sababtii marka la helo xukunkii waa la helayaa marka sababtii la waayana xukunkii waa la waayayaa qofkii laakiin ficilkan isagu geystay lama eega qadi nadri can saaxibi fil isaga lama eega sababtuna ah wuxuu leeyahay waa min baabi alaxkaam alwadciya waa axkaam wadci axkaamta wadcigi khitaabka sharciga wuxuu dejinaya asbaabkii axkaam asbaabuu dejinaya asbaabtaasi wixii marka axkaam baa lagu xidhaya mar kastoo sababtaa la helo waa in xukunkiina marka waa la helaya xukunka marka waxaan ku gaari doonaa axkaamta wadciga ee maaha in mukallaf ee waxa uu keenay deliil cidda odhanaysa sakaanku waa mukallaf deliil ay soo deliishadaan oo waxa weeyaan fii qowlihi tacaala walaa taqrabu salaata wa antum sukaara haddii la idhaahdo sababtaa lala khiaabtamaya ee leeyahay salaadda hagu dhawaanina idinkoo sakraansan walaa deliil deliil kuma jiro oo deliil uma aha oo deliil u noqon maayo fii qowlihii walaa taqrabu salaata wa antum sukaara salaadda hagu dhawaanina idinka oo sakraansan idan khiaabkii ku socdaa marka hore waxaa yihi lama salimayaba inuu khitaabka ugu wajahan yahay hadba qofkii sakraan ah waayo xaaladda uu sakrada ku jiro mukallaf ma khitaabka makuma wajaha ee walaa taqrabu salaata waantum sukaara saxaabadaa lagula hadlayay waktiga wuxuu intay markaa an la xaaraantilmeynin khamrida telefijin baa loo xaaraantilmeyey bilowkii hore hal mar lama xaaraantilmeyn marka ilaahi subxaana watacaala wuxuu ha u dhowaanina salaada idinka oo safraansan xaaladda markaa waxaa lala hadlayay iyaga oo saafiya oo aan ah marka caqligoodu taagin ayaa la lahaa salaada ha u dhowaanina idinka oo safraansan marka waa xaaladii ay qofkii u saaxiga ahayn ee aanu safraansanin waa intaan qamriga la xaaraantiyey idan marka anigu waxay ku wajahan tahay saxaabada inuu kitaabku ku wajahan yahay qof safraanaga kuma wajahan haddiiba la yidhaahda baa layihi ku wajahan yahay qofkii safraanka aha labada anigood baa laga jawaabay walaa dalila fii qowlihi walaa taqrabu salaata wa antum sukaara calaa takliifi sakraan sakraanku inuu mukalaf yahay daliil u noqon mayso lianna haada alkhitaaba khitaabkani waa fii xaali saxwi waa markuu markaa waxa weeyaan cadowgiisu untaanteeyay ee aanu sakraansanayn fii xaali saxwi markuu soo jeeday waa xaaladda xaaladda la leeyahay ha u dhawaanina salaada inuu u sakraansan fii xaali saxwi aw liman wujida minhu mabaadi sub ama waa qofka laga helo mabaadida saqaanima bilowgeedii hore waa muqadamaadkeedii hore laakinahu qofkaasi laa yazaalu kama zuulin yafhamu khitaaba kitaabkiinu ka heli marka labada xaaladood baa lagu xambaaraya laa taqra'u salaata wa antum sukaara in la idhaha khitaabku waa xaaladda uu caafimaad qabo ee aanu caqligiisu tegin waa marka ku xala lahada ee kolka musakaraama waayo xaaladaa maaha iyo in la yidhaahdo waa liman wujida minhu mabaada asub waa qofka laga helo mabaadidii sakraannima bilowgeedi horaa macnaha loo jeeda muqadamaadkeeda laakiin weli caqligiisu si taama aanu waa kii marka horeynu soo yimid alladii laa yacqilu inuu markaa uu jiro isagoo sakraan ah laakiin caqligiisu weli uu sii jiro marka qofka laga helo mabaadi cusub laakinahu laa yasaalu yafhamu khiaab laakiin kama suulin inuu fahmo khiaabka weli khitaabka uu fahmaya waa xaaladda marka xaaladda la khitaabkamay jawaabtaas baa labada jawaabood ayaa lagaga jawaabaya walaa taqrabu salaata wa antum sukaan haddiiba loo soo dariishado qofka sakraankiihi inuu yahay mukallaf ama almukrah qofka mukraha ee la qasbo mukrah waa kii la qasbin ee waxaa sameynaya aanu khilaaf ba ka tahay mukraha waxaa loo qaybiyaa laba qayb mukraha waxaa dhaha mid mulja mulja oo waxa weeyaan qofka ay daruuro tahay inuu ficilkaa sameeyo oo xukunkiisu wuxuu noqday sidii aaladii gacanta lagu dhaqdhaqaajinayo ee iyado aan tasaruf lahay aala gacantaad ku haysaado oo dhinacaad doontaad tasarufayso aad ugu tasarufayso mulja markaa waa qofka waxay dhahdeen inay ku tusaaleeyaan qof laga soo tuuray meel fog fooq baa laga soo tuuray qofna wuu hoos gurtaa qofkaasina waa qof muslima haye mu mukalaf muu ku yahay inaanu qofka ku dhicin oo dhinac uga leeh ma suurtoobaysaa marka ima suurtaas ku tusaaleeya waa daruuri inuu ku duldho marka taas oo kale maaha mukalaf waana ijmac waana mukrah mulja midna waa mukrah aan mulji ahayn khidaabkii fahmaayey oo waxa weeya waxaa qabo waa ficilkaa samee haddii kale waan ku dilay ama ficilkaa samee ama dhibtaasaan ku gaadhsiinaya laakiin ikhtiyaarkuu leeya ikhtiyaarkii weli u leeya wuu samayn karaa u iska dayi karaa wuu diidi karaa haba la gaadhsiiyo dhibtaasi tusaalahaan haddii la dhahdo ficilkan xun samee waa ficil markaa xun haddii kale waxaa waan ku qaraacayna ama waan ku dilayna ama maalkaagan qaadanna iyo wixii laa taasi marka murjia maaha ikhtiyaar buu leeyahay sababtoo ah ma soo galaya shuruudii hadda e, uu kaga baxayo qofku takliif khitaabkiisa uma fahmayo caaqil muu yahay mise maaha muu yahay maadaama arrinkii ahliyatu takliifkii maadaama ay dhamaystiran tahay waxay idhahdeen ma aha waxa weeyaan e, waa mukalafki way ahliyatu takliif way dhamaystiran e, qaarna waxay may oo muctasilada iyo iyo waxaa markaa diidan bacdu shaaficiya wa bacdu xanaabila laakiin jumhuurta waxay u badan yihiin mukrahu waa mukalafki mukrahu waa mukalaf masale kulle u weeyaan dersiga labaan waa la dhan darayna hadda dersiguma dhamaystirana ama almukrah fa mukallafun liannahu yacqilu wayafhamu wuu fahmaya caqligiisuna waataa wayaqdiru wuxuuna karayaa calaa ficli maa ukriha calayhi ficilka inuu sameeyo calaa ficli maa shay samayntii shayga isagoo kuriha calayhi lagu qasbay iyo watarkigii labadaba u awoodaya inuu sameeyana diyaar buu leeyahay inuu ka tegana u awooday fahmigiisiya iyo caqligiisina uu dhamaystira wa qaalat ilmuctasilatu waa madhabkii ka soo horjeeda muctasiladu waxay idhahdeen shaaficiyada bar ka mid a ah iyo xanaabilada ayaa la socda huwa isagu ayru mukallaf mukallaf maaha liannahu kalaalati waa sidii aaladda oo kale be laakiin waxay leeyihin kuwa kale aaladda ka ayihin waa ka mulja-a ee kan maaha huwa masluub ااkhtiyaar اkhtiyaarkiisii waa la salmiyey waa la qaaday oo اkhtiyaar ma laha maslada mubraha kudiga ayaa adwaa la hada ku dari doona wallah subana